iyo kutubtiisao dhanna wuxuu u tiriyaa cagsa daalika ayuu salafku u tiriya ibnu cabdilbar iyo maxamed nasr almarwasina wuu radiyaa oo asagu wuxuu leeyahay salafku waxay qabaan mutaqadimiintoodu islaamka iyo iimaanku inay kala duwan yihiin haddii la kala sheego oo haddii islaam iyo iimaan meel lagu wada sheego iimaankuna waa acmaasha baatinka ah ictiqaadaadka iyo acmaal quluubka baainka iimaana islaamkuna waa daahirku acmaal jawaarix haddii midkood la sheego kii laga aamusana labadii macnaba waa ku wada jiraan ida ijtamaca iftaraqa waida iftaraqa ijtamaca saasuu isagu yidhaahdaa ra'yiga uu u tiiriyey shekhulislaam ibnu taymiya ilaa jumhuuri salaf ayaad moodaa inuu gar leeyahay oo uu saxan yahay alimaam abu sulaymaan alkhaaabi kitaabkiisa macaalim sunan fii sharxi sunna abi daawuud asagu ibn maxamed nasr almarwasi inuu salafka sidaa u tiiriyey ayuu sheegay imaam kalea ka dambeeyo isaguna radiyey buu laba imaam baa isku radisay oo isku qarni ahaa mid walba meel buu maray asaguna wuxuu rajaxday inay kala duwan yihiin islaamka iyo iimaanku alimaam alkhaaabina marka la maray masala اliimaan wa calaa madhab salaf الsaalix masala اliimaan wاlkufr markuu marayo calaa ariiqati salaf weeye masala اlasmaa wasifaat baa xoogow lagu eedeeyaa qaacido asagu dhigtay buu ku socdaa oo qaacidada ahlubidcan aan ahayn tii ahlu sunnaha maxdigeeda aan ahayn gebagabadu alislaam waliimaan waa laba magac oo laba macnoo kala duwan tooganay in isku mid laga dhigana waa ra'yi daciifa ah oo ay fuqahada qaarkood qabaan salafkaana loogu tiriyey si khata ah nas axmedu raximah اllahu tacaala wuxuu caddeeyey annahu ismun limacnayeyn islaamka iyo iimaanku inuu yahay <clears throat> annahu ismun limacnayeyn iimaanku inuu yahay eh, ism laba macno ku dhaca wa ana alislaama islaamkuna cib u yahay fi sharci sharciga marka la fiiriyo cibaaratun can ishahaadatayn maca tasdiiqi biاlqalbi islaamku wuxuu yihi marka la fiiriyo waa ashahaadada oo uu la socdo caqiida ay la socoto waxaad ku ashahaadanood aaminto weeyaan annutqu bishahaadatayn maca tasdiiq alqalbiy huwa alislaam axmed sidaasuu qabaa buu leeyahay imaamku axmedna sidaa kama sugno axad u tiiriyey axmed inuu sidaa qabo u tiiriyeyna ma jiro oon qaadi abu yacla ka ahay xufaadda iyo culummada iyo fuqahada xanaabiladu ra'yiga qaadi abu yacla maysan aqbalin waliimaanu iimaankuna cibaaratun cibaaro weeye wuxuu yani looga jeedaa can jamiici aacaat aacaadkao dhan baa looga jeeda iimaanku inuu jamiicu aacaat yahay oo iimaanka marka la ilaaqo oo jamiicu aacaad la yidhaha ataa uu soo galahaya sax weeye axmedna uu qabo laakiin in la yidhaahdo islaamku waa annutqu bishahaadatayn maca atasdiiq alqalbiy iimaankuna waa jamiicu aacaad macnahaasi sax maaha axmedna looma tiirin karo faqaala axmed wuxuu ihi fii riwaayati xambal ibni isxaaq aliimaanu hayru اlislaam axmed marka wuxuu qabaa in laba magac ismaani inay yihiin kala duwan mukhtalifayn aliimaanu iimaanku hayrulislaami islaamka midaan ahayn yani mid ka duwan wey islaam iyo iimaan waa kala duwan yihin iyo iimaan iyo islaam waa kala duwan yihiin wa qaala wuxuu hi fii riwaayati saalix wuxuu ihi qaala ibn abi dibin alislaamu اlqowl wاliimaanu اlcamalu riwaayadii ibn adiib riwaayadii saalix ibn axmed yaa axmed wuxuu ka soo guuriyey imaamkii ahaa maxamed bin cabdiraxmaan abulxaaris shaykh اlislaam ibn abi dib almakhzumi alslaamu اlqowlu islaamku waa ashahaadada islaamku alqowl waxaa looga jeedaa waa ashahaadada ruuxu inuu ashahaad islaamiya waxaa lagu ogaadaa waa inuu leeyahay astaantii iyo eraygii islaamka lagu ogaan jiray waa anudku bishahaadatayn waliimaanu iimaankuna waa alcamalu in lagu dhaqma diinta islaamka qiila waxaa la yidhi maa taquulu anta axmed adugu maxaad leedahay qaala wuxuu ihi axmed alislaamu ayru lqowli hayru liimaani islaamku iimaanka waa ka duwan yahay taxqiiquna waxaa weeye sida saxiixa islaamku waa aliimaan aلظaahir iimaanka daahirka islaam baa la yidhahdaa ficilkii waxaad ka qaban lahayd shahaadadii salaadii soomkii jihaadkii alamr bimacruuf sadaqaadkii xajkii wax walboo khayrood afcaasha jawaarixdee daahirkaa laga sameeyo huwa alslaamu wa huwa liimaanu daahir wahuwa aliimaanu daahir iimaanka baainkaa ama hogaansanka iyo inqiyaadka islaamka baainkaana yaa iimaan la yidhaahdaa marka la kala qaadahayo midkood baa asala midna waa farac iimaanka asala islaamkuna waa farac laakiin marka la ilaaqo oo midkood la sheego kii horaa ku hoos jira kii kale ku hoos jira sida miskiin iyo faqiir ilaah iyo rabbi oo kale hawshaa waynu soo marray ila tahay axmed mararka qaarkood wuxuu ku dhihi karaa alislaamu calaaniya waliimaan waa maxay fi lqalb alislaamu calaaniya markuu kule wuxuu oga jeedaa anudqu bishahaadatayn anudqu bishahaadatayn buu oga jeedaa leanna waa shayga islaamka laga bilaabahay niman shahaadateynkaan la imanaha dee muslim inooma aha muminna inooma aha wa qaala ayضa fii riwaayati اlmaymuuni wuxuu yihi yufaraqu bayna اliimaani wاlslaam iimaankii islaamka waa la kala qaaday wa aquul waxaan odhan buui muslimu walaa astatni waxaan dhihi bu haddana axmed ahay ana muslimu walaa astatni laakiin odhan mahaye buu hi ana mu'minu faqad ama xaqan ama kaamil ilaaqi maayo waxaan dhihi muminu in sha allah laakiin ana muslimun in sha allah dhihi maayo idan maslsna wayba inoo iman doontaaye haddii aad ana mu'minun ama muslimun in sha allah shaki iyo inaad diinka ka shakisan tahay oga jeedo yani taa inaysan bannaanayn waa masala mujmaca cinda salafi saalix wa ahli lbidici kullihim lama ogolo alistinaau bimacna ataradudi washaki laa yajuusu muطlaqan ayib laakiin istinahooda macaanida kalena soo mar looga jeedo asagu salafku way qabaan tan wuxuu axmed u jeedaa axmed wuxuu leeyahay ana muslimun in sha allah lama odhan karo laakiin ana muminun in sha allah waad dhihi kartaa maxaa jira markaan islaamka waxaan ku fasiraynaa anutqu bishahaadatayn axmed markuu ku fasiro islaamku inuu yahay anutqu bishahaadatayn laa yajuuzu اlistinaa ashhadu an laa ilaha illa اllah wa ana muxamadun rasuul اllah in sha allah maad dhihi kartaa dimada islaamin ba haddaad insha allah meesha geliso shay jasmi ah oo iltizaama oo inqiyada lagaa rabaa waxaa lagu uhi qul laa ilaha illa allah baa lagu hi saxaado tawxiid markaas tiri laa ilaaha illa allah muxamadun rasuul اllah in sha allah lama ogolo haddaynu ku fasirno islaamku inuu yahay annutq bishahadatayni falaa yajuuzu fiihi اlاstinaa axmedna taasuu u jeedaa laakiin markaan islaamka oga jeedno alacmaal الظaahira wاlcamal bاddiin isna waa gelaya alslaamu yustatna wاliimaanu yustatna marka loo jeedo dhaqanka iyo camalkaada oo waajibaadkana dhammaystirtay oo la timid sidii loo baahnaa ma hobtid wixii ilaahay ka tag yidhi kaa xarim inaad ka wada tagtay ma hobtid waa taskiyo macaanida aynu soo marray marka islaam iyo iimaanba macnaha loo jeedo waa bannaan yahay alistinaau bal waa mustaxab hadduusan waajibba ahayn cinda bacdi salaf laakiin markaad oga leedahay alislaam waxaa weeye annuطqu bishaadatayn annuطqu bishaadatayn iskuna ma geli karo macnahaasaa looga jeeda waa inaan saas u kala fahno waqad nasaha wuxuu axadiyay axmed cala alfarqi baynahumaa in la kala qaado iimaanka iyo islaamka la kala qaado meeshan xoogo wuxuu leeyahay saqad baa ku jiro wadaadku leeyahay muxaqiqa ah waqad nasaha axmedu cala alfarqi baynahuma fahuwa yastani fi liimaan walaa yastani fi lislaam saa inay intaa go-aantaan umalayn buu leeyahay ila hadda waxaa inoo qoran keliya waqad nasaha cala alfarqi baynahuma fi lislaam fi lislaam marka waa cibaara marka qaliqoon isku xidhnayn marka in la qadaraa wanaagsan buu leeyahay fahwa yastatni fi اliimaan axmed wuxuu caddeeyey in iimaan iyo islaam ay kala duwan yihiin maxay ku kala duwan yihiin iimaankana istitnaa gala islaamkuna istitna ma galo fahwa axmed yastatni fi اliimaan walaa yastatni fi اlislaam warkaa waa fahanteen bay la tahay wa firqatun wa farquhu cafwan wa tafriiquhu wa farquhu yarjicu ila almacna aladii dakarna kala saariddu axmed kala saarayna wuxuu u laabanaya macnihi aynu soo sheegnay oo ah islaamkuna qowlka in la yidhaahdo iimaankuna acmaasha lagu fasiro tafsiirkaas calaa ilaaqii sax ma aha wayufiidu hada wuxuu faa'idanaya buuhi anahu manduubun ila اlistina annahu manduubun ila اlistinaa'i fi اliimaan yacni tan farqiga la kala qaaday iimaan iyo islaam wuxuu tusahaya in ruuxa loogu yeedhay oo la jeclaysiiyey manduub huwa madcuwun ila اlistinaa'i fi اliimaan bay ka dhigan tahay in lagugu yeedhay alistinaa fi اliimaan laguna diida alistinaau fi اlislaam fayaquul wuxuu odhanaya ruuxa muslimka ah muminu ana muminu in sha allah lnnahu maxaa yee laa yataxaqaqu ma huba ruuxu annahu muwaafin biaacaat aacaadkun inuu la yimid aacaadka inaad oofsatay markaad le anugu mumin baanahay waajibaadka rabbi kuu diro o dhan ma la timid wixii rabbi kaa reebay maka hadhay hawshaa lama hubo mar haddaan la hubin inaad waajibaadka dhammaystirtay waad soo reebanaysa afgobaadsi baa la yidhahdaa xisho hays ammaayne falaa tusakuu anfusakum aclam min ataqawi walaa yajuuzu mana banaano axmed yidhi ba alistinaaw fi lislaam liannahu maxaa yeele mutaxaqiqun wuxuu hubaa oo hubsaday lilmuwaafaat ay lilityaani bishahaadatayn shahaadataynku inuu la yimid buu hubaa maca atasdiiqi bilqalb waabaad hubtaaye maxaad xaggeed ka qobgarinaysaa markaan ku leenahay iimaanka isnageli waxaan oga jeednaa waajibaadka rabbi kuu diroo dhan inaad la timid ma hubta xataa haddaad hubto dhammaan inaad la timid sidii loo baahnaa ee ilaahay rabima oola timid xataa haddaad oola timid ma lagaa aqbalay xisaabahaasoo dhan baa ku isku hayay warna ooma haysa hawsha ayada ah sidoo kale xataa haddaad nin fiicanoo xariifoo fariida tahay inaad is ammaanto waa laga rooya oo tirada ana mu'minu in sha allah hawlahaada laftirkeedu waa laga fiican yahay marka dhan walba marka la eego waxaa masalatu liimaan isna waa ku bannaan yaha wey ama alislaam haddee shahaadateyn lagu soo gelahayo weeye baltan ha gelin shahaadateynku hadduu baltan gala islamka kuma asixin laabudda min aljazmi wاliltizaami wاtaxqiiq ayb wayufiidu wuxuu faa'idayn bur aydan tafriiq axmed annahu yantafi ismu اliimaan اlkaamil inuu ka baxa reebtoomayo anfoobayo ismu اliimaan اlkaamil iimaanka dhammayska tiraa can اlmuslim اladii ataa bishahaadateyn maca tasdiiq wuxuu axmed tafriiqiisu faa'idaynaya in iimaan dhammaystiran aan lagu idlaaqayna muslimkii la yimid shahaadateynka maca tasdiiq idaa lam yuwaafi biطaacaat asoon daacaadko dhan la imanin wa tarka muxaramaat ama walam yatruk almuxaramaat uusan ka tegin waxyaabii laga xaaraam yeelay hawsha hore uu soo hormariyey wacalaa haada tafriiqa haddaynu ku dhisno kullu muslimin mu'minun kaamil iimaan ruux kastoo muslim ah waa mumin kaamil iimaan ah saasaana ii dhigan wacalaa haada kullu muslimin kaamil islaam baa idin qoran idinkaa naga fiican aniga cibaarada waa cibaara qaliqa aan suuragalba ahayn wacalaa haada kullu muslimin muminan kaamil aliimaani baa ii dhigan maxaa idin dhigan baad tidhahdeen وعalى hada haddaan tafriqa qabso kullu muminin muslimu weeye kaamil اiimaan miya saasa kaamil اislaam marxaba kullu muminin waa muslimu kaamil اislaam macnaha sax weeye ruux kalba mumin ah oo u hogaansamay oo daahir iyo baaطin ka hogaansamay waxa waa muslim islaamkiisu uu dhammaystiran yahay walaysa kullu muslimin mumina macnahaasaa qadaran bay ila tahay midin qora idinku maaasa idin qor annaga nooma qoro bad kaluba galay wadaadkayagi idan isma laazima waa inaga soo sheegno soo sharaxnay aliimaan albaaطin yastalzimu alslaama wاliimaan الظaahir hawshaa waynu soo sharaxnay laakin alislaam الظaahir laa yastalzimu aliimaan albaaطin hawshaa waad soo marteen islaam daahiran muujisan karaa anoo munaafiq hoosta ka ah ciyaada biاllah laakiin haddii iimaan iyo wanaag iyo xaqiiqa dhabka qalbigayga ay degto laabudda inaan hogaansamo oo islaam daahira laga helo iimaanku idaa waqara fi اlqalbi falaa budda an tadhara himaaruhu wa furuucuhu wa lawaasimuhu cala aljawaarix bikhilaafi اlkufri waa inaga soo sheegnay kufrigu laakiin waxaa weeye alkufr اlbaطin ystalzimu اlkufr الظaahir wakadalika alkufr الظaahir ystalzimu alkufr اlbaطin ilaa bimaanic maanic iyo ikraahaiyo hadduu yimaado waa gooni iyo xaalad kale laakiin islaamka markaad maraysa iyo iimaanka farqigaasaynu soo marray marka kullu muminin waa muslim walaysa kullu muslimin mumina waidaa abata haduusuna anahumaa inay yihiin islaamka iyo iimaanku ismayn ismun limacnayeyn yani ismaani baa ka fiican anahumaa ismun anahumaa <clears throat> ismani limacnayayni inay laba magacoo laba magacoo laba macno kale watayihin fahal yajuuz ma bannaan yahay iطlaaqu اlqowli biana alislaama hayru اliimaan ma bannaanta in la yidhaahdo laba macno hadday kala qaadanhayaan in la yidhahdo islaamkii iimaanku ma kala way kala duwan yihiin ma bannaan tahay mise maya inay kala duwan yihiin waa ra'yiga uu u tiiriyey shaekhulislaam ibnu taymiya ilaa jumhuuri salaf saalix min almutaqadimiina qabla muxamed ibnu nasr almarwasi abu cabdillaah inay isku mid yihiinna waa ra'yiga ibn cabdilbar iyo ibnu nasr almarwasi ay u tiiriyeen ila اsalaf الsaalix alslaamu wاliimaanu shayء waaxid ayib ayaga saasay u tiiriyeen dad yar طaa'ifa yar oo min ahli اxadiiث iyo fuqaha khilaafay bay yidhaahdeen shekh islam wuxu uhi wاlcaksu huwa الصaxiix wاlcaksu huwa الصaxiix yani waa inagu soo maray bima yahbutu madhab الsalaf الsaalix madhab الsalaf الsaalix maxaa lagu sugaa abaasay maxaa lagu sugaa shaygan waa madhab salaf goormaa la odhan karaa meeqa ariiq horta meeqa wado laba wado isnoole miyaad maanta qadayni kor u qaad codka mhm. si fiican in nin caalim oo faniga madhabka yaqaana salafka uu u tiiriyo inay sidaa qabaan wax khilaafayn aan la helin kow qodobka labaad iyo in ayaga la soo guriyo aqwaalhooda bisanad wa binaqli aqwaalihim bisanad labadaas wey ayib maxaa khaldan dariiqad khaldan ee aan lagu xaqiijin karin madhab salaf waa maxay dariiqat اlistinbaad aayadda qur-aankaa tustay xadiidkaa tusay salafkuna ma khilaafayaan fahuwa qowl salaf faqad alaqa axmed wuxuu ilaaqay buu alqawla bidalika islaamkii iimaanku inay kala duwan yihin ba axmed ilaaqay waa cindii aniga qaada bn yaclil mujtahid madax bannaan baan ahay in annahu laa yasixu ilaaqu lqowli bu axmed inuu raaca u dhaantay qaada abi yacla wa cindii aniga agtayda buu ihi annahu laa yasixu ma bannaano ama ma asaxay ilaaqu lqowli hadalka in la sii daayo oo la yidhahdo ana aliimaana hayr اlislaam in lama banaano la axmed laakiin asaguu iطlaaqay inay kala duwan yihiin idan haddii adugu ay kula qumayn wuxuu samaynayaa qaadi abu yacla wuxuu awilahayaa oo leexinayaa hadalkii imaam axmed bn xambal wayakuunu macnaa qowli axmed wuxuu noqonayaaba aliimaanu hayr اlislaami ay laysa huwa jumlaة اliimaan ay laysa huwa jumla islaamku maaha iimaanka oo dhan ma aha jumlaة اliimaan ay kul اliimaan ayb kamaa qaala hayruhu sida hayrkii ay yidhaahdeen yani axmed waxaan ku ambaaraynaa markuu dhaa alimaanu hayr اlislaam waxaan leenahay islaamku ma aha iimaankii oo dhan ama iimaanku ma aha islaamkii oo dhan ee waa qayb ka mida ah. yani aas takhsiis iyo cumuum iyo khusuus min wajin baa ku jira u rabaa inuu dhaho fakaana qawlahu waxaad moodaa axmed uu yidhi huwa hayr uu yidhi raajicun ilaa hada almacna raajicun ilaa hada almacna macnahan ah inaan dhahno waa kala khaasan yihiin kala khaasan yihiin islaamku maaha iimaanka oo dhan islaamku waa maxay waa qayb iimaanka ka mid a ah. siduu rabaqaadbc waa w inuu ku awilo axmed hadalkiisa islaamku waa juz iyo gobol ka mida ah min aliimaan ila wuxuu kusoo yidhi ay laysa huwa ay alislaam jumlat aliimaan oo waa maxay alislaam huwa alqowl annutqu bishahaadatayn waliimaan wa alacmaal اukhraa ee baaطin iyo daahirba ah marka waxaa gudo ballaadhan iimaankii islaamkuna waa qowlka faqad idan marka saasuu axmed oga jeedaa weeye halkaasuu ku awle halkaasuu ku awle wainamaa lam yajuz ilaaqa alqowli dalika ilaaqa dalika in la ilaaqa taa waxays u banaanaan weyday buu ihi lianna alislaama min jumlati khisaalihi lianna alislaama islaamku waa min jumlati khisaalihi khisaal iimaan iimaanka qaybihiisa qayb ka mida weeye aliimaanu qowlu wa camalu wa اctiqaad ma dhahaynaabu marka iimaanka waxaan ku fasirray ictiqaadun eh, wa camal iimaanka waxaan ka dhigna labada rugni ah qawl eh, ictiqaadun wa camal islaamkana waxaan ka dhigay buu yidhi alqowl haddaba islaamku wuxuu noqday gobol ka mid ah arkaantii iimaantii saddexda ahayd saasuu ku awalayaa qaad tawiilkiisa inaad fahantaan mara waa ka soconay iyo waacdamu aacaatihi aacaadkiisa ku waaweyn buu qayb ka mida ah wey aacaadka iimaanka ayo khasaashiisa qaybaha u waaweyn buu ku jira islaamka oo aanadku ah bishaatin oo qowlka ah bacdu shay shayga barhkiina laa yuqaalu lama odhan kara bal huwa hayruhu haddaba islaamku wuxuu noqday bacd اliimaan islaamku wuxuu noqday calى taأwiili qaadi abi yaclى bacd اliimaan buu noqday wa bacdu الشhayi laa yuqaalu huwa hayruhu waad fahanteen bay ila tahay لأnnahu yuؤaddi wuxuu gaadhsiinhayaabu ilaa an yakuuna شhayu shaygu inuu noqday hayra nafsi shaygu inuu kala duwanaado ayib gacantu ana iga tirsanta igama tirsano in adoo yidhi un weeye idan gacantada waa qayb kaamida marna kaama hebel maaa hebel ma arag gacantiisi maan arkay mar gacantiisma marna asagaad aragtay marka bacdu shay un baad ii kala wadaan buui axmedow waana khaa axmed sidaa ma qabo axmed markuu baabulistinaa marayo ayaa waxaa jira zuhri iyo jamaaca waxay odhan jireen aliimaanu huwa alislaam huwa alcalaaniya waliimaanu huwa sir wlbain mxuu aha camal alqalb marka marka la yidhaahdo istina ma geli kara islaamka wuxuu islaamka haddaan oga jeedno anutqu bishahaadatayn fala haddaynu oga jeedna acmaal aahira iyo ictiqaadaadkii iyo waajibaadkii oo dhan iyo dhaqankii guuda islaamkana yajuusulistinaa fiih lann ruu islaamka dhammaystiri kara maba jira ama siis oo iman kara ayb tafsiilka ayada uu kaga hortegahayay qolihii murjiada ahaa iyo qolihii isnaha diidi jiray ama shukaag baatin odhan jiray in lagu fasiro oo dhan lagu leexiyo khaa wey lannahu yuaddi wuxuu gaadhsiinaya ilaa an yakuuna shayu hayra nafsi lihada laa yuqaalu odhan may alcasharatu hayr waxay ka duwan tahay kowga lama odhan haya bui kowgu waa waaxid min alcashara falslaamu waa waaxid min aliimaan saasuu rabaa imaamku inu yihahdo wliannahu low kaana hayra aliimaani hadduu islaamku iimaanka ka duwanaan lahaa lam yuqbal min alcabdi iimaanku addoonka lagama aqbaleen ama eh, islaamka lama aqbaleen kama qaala tacala waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wuxuu leeyahay meeshan islaam baa la sheegay iimaan lama sheegin haddaan dhahno marka iimaan islam way kala duwan waxaa aayadda ka dhalanhaya ninka iimaan la yimaada inaan laga dhegaysanayn hawshana sidaa waxaa ka hoos islaam haddii la sheego hoosta waxaa kaga necmaysan aliimaan waa inaga soo sheegnay taasaa ka hoos baxday waman yabtaqi hayra alislaami ay hayra aliimaani wey waman yabtaqi hayra alislaami hayra aliimaani ama islaamkii daahirka ahaa iyo kii baatinka o iimaanka loo jeeda lianna alislaam alinqiyaadu walkhuduucu lilahi rabi اlcaalamiin marka haddii midkood la sheego waxaa weeye waa xadiidkii zakaatlfitr oo kale ucmatun hiy waxaa weyaan uhratun lisaa'imi min allagwi wاlrafati wa tucmatun lilmasaakiin wadaaddaa waa waxay yidhaahdeen zakaatulfitr waxay unku baxaysaa keliya masaakiinta hor masaakiin besime fuqaradaa ka daran miskiin iyo faqiiryaa sii daran reera tabareedka iyo dhan baa loo jeedaa dadka fuqarada iyo masaakiinta danyarta en aqniyada ahayn ee maalinkaa bahan baa loo jeeda ma aha hawshu baxdigu ku jiray faqiir iyo miskiinkeebaa daran ee faqiirkaa daran miskiinkaa daran iyo ma aha idan nasku wuxuu sheegay tucmatun lilmasaakiin masaakiin bas ila raadiya toosh qaata hawshaa ma miskiin haddii la sheego keligii faqiirna waa ku hoos jiraa haddii man rabbuka lagu yidhaahdo waa maxay ilaahukana way ku hoos jirtaa alfaqiir wاlmiskiin iyo alilaah wاrab iyo alislaam wاliimaan waa asmaada qaabka u dhaca wey ayib marka xujadu weli axmed baa iska le qadabicla waa laga garleeyahay wاlwaajib wuxuu an yuqaala in la yidhahdo addiinu wاlmilaةu wالشhariicatu iyo اliimaan waajibka saxda waxa wey in la yidhahdo addiinu dhaqanka iyo wاlmilaةu wالشhariicatu hiy